dawaaqida midowday dinta rabbi caasiyey doorashaday dhigayaan darba kulul ku dhuftaa dawaaqida midowday diinta rabbi caasiyey doorashaday dhigayaan darba kulul ku dhuftaa daartay galanba dabka qabasiiya da'yarteenaw dagaala darajadaylaydan daartay galanba dabka qabasiiya da'yarteenaw dagaala darajad ilaydaan dulli weye daldala damir aan lahayn oo doofaaraadani dhowan takum dakum ka dhiga dulli weye daldala damir aan lahayn oo doofaaraadani dhowan dakum takum ka dhiga dinta allay xoreeno dastuur gaalay qaateen dalkeennii qeybiyeen dalkeeni bay lahaayeen dinta allay xoreeno dasturgalay qaateen dalkeennii qeybiyeen dadkeennii bay lahaayeen duli fahma dugsaadu da'yarteenayka caadinta rabbi difaaca akhira dambaysees dulli lama dugsaadu da'yarteenayka caadinta rabbi difaaca akhira dambaysees arii jannada raggii doortay baan nahay dulli aan aqbalin dintoodii difaacayo daarihii jannada raggii doortay baan nahay dulli aan aqbalin dintoodii difaacayo ayuu dhawaaqida midowday diinta rabbi caasiyay doorashaday dhigayaan garba kululku dhuftaa dhawaaqida midowday diinta rabbi caasiyay doorashaday dhigayaan garba ku dhuftaa